alxamdu lilah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray baabkii ku saabsanaa taxriimi dulmi baabu taxriimi adulmi waalamri biraddi almadaalim kitaabkii riyaadu saalixiin xadiiska laba boqoliyo shan iyo labaatan taxqiiqa albaanina waa laba boqol iyo saddexiyo labaatan ayuu kaga dhacayaa xadiiskuiyo wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal rasuulku wuxuu ihi calayhi salaatu atadruuna malmuflis ma garanaysaan malmuflis muxuu yahay ka kacay ee caydhoobay ka kacay waa kii almuflis waxaa la yidhaahdaa waa nin maalku haystay iyo xooluhu haystayba daynka lagu leeyahay baa ka fara batay siduu xoole u haystay ayuunbaa duyuuntiiba daynkii lagu lahaabaa qaraq noqday markaase hantidiisiiba waxaa ka batay daynka lagu leeyahay daynka lagu leeyahay ka batay markaasaa muflis asaalatan la jiray marka nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam atadruuna ma garanaysaan mal muflis muxuu yahay muflisku ah, man buu idiin qoraya waa isla halkii mm, maa buu qoray atadruuna ma garanaysaan mid waliba waa istifhaamiya man almuflis muflisku waa kuma qaaluu waxay yidhaahdeen almuflisu fiina man laa dirhama lahu walaa mataac almuflisu ka mufliskee kacay ee daymankiisii ka fara bateen hantidiisii fiinaa annaga dhexdayada man laa dirhama lahu waa ninkaan dirham lahayn xabbad dirhama ninkaan lahayn weeye bimacnaa marka daynkii loo jaro wax usoo hal dirham usoo hari hadhi maayo walaa mataac alaabo kalena usoo soo hadhi maayaan xoolo kalena usoo soo hadhi maayaan mataac waxaa loo jeedaa wax kastoo lagu intifaaco yacnii maal kale oo dhan noocu doonaba ha noqdee mood iyo nool toonna wax u soo hadhaya ma jiro kaan midnaba lahayne caydhaa ah yaa ayaa markaa muflis u naqaanaa fa qaala wuxuu idhi nebigu calayhi asalaatu wasalaam ina almuflisa ka mufliska ah ee kacay min ummatii ee ummaddayda ka mid ahaaday waxa bannaan asha ku jirtaa jinsiye ahoo inaad xaalaysiyo inaad sifaysaa labaduba ku bannaan saynu hore u soo sheegnay mawaadic la mida oo mufliska mid mucayana looma jeedo shakhsi mucayana looma jeedo xagga macnuhu nakire ka yahay waa shakhsi kastooo iflaaskaa ku sifaysan marka jinsi baa laga tilmaamayaa marka xagga macnuhu nakire ka yahay marna waxaa la milicsanayaa ali inay gashay saasaa loo xaalaynayaa waxa daba dhacay ee taabica u ah marna waxaa la eegayaa inuu xagga macnaha nakire ka yahay ina almuflisa ka mufliskaahi min ummatii xaaluu ummaddayda ka mid yahay ama ina almuflisa ka kacay ee mufliskaahi min ummatii mufliskaasoo ummaddayda ka mid ahaaday man ya'tii waa mid imanaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaame imanaya bisalaatin salaad buu la imanaya wa siyaamin soom buu la imanaya wa zakaatin zaka ayuu la imanaya yacnii intaa mid walba waa sameeyey wa ya'tii wuxuu imanayaa waqad shatama haada walxaal qad shatama xaqiiqe uu caayey haada kan uu caayey wa qadafa uu zina ku ganay haada kanna zina ku ganay wa akala uu cunay maala haada kanna xoolihiisa uu cunay wasafaka uu daadiyey dama haadaa kanna dhiiggiisa uu daadiyey wa daraba uu garaacay haadaa kan kalena u garaacay yacni madaalim fara badan oo u geystay yaa ayaa maalintaa dadkoodii soo xaadirayaan dadkii dulmigaa uu ka galay ay soo xaadirayaan fa yuctaa haada min xasanaatihi wa haada min xasanaatihi fa yuctaa haada kan waxaa la siinayaa min xasanaatihi xasanaadkiisii wax ka mida yacni sawaabkii xasanaadkiisa wax ka mida khayraadku sameeyey ajaradoodii wax ka mida la siinaya oo dulmigii laga galay u dhiganta wa haada kanna waxaa la siinayaa min xasanaatihi ay min sawaabi xasanaatihi khayraadkii uu sameeyey sawaabkoodii ajarkoodii wax ka mida la siinaya fain faniyat hadday dhammaato xasanaatuhu xasanaadkiisu ay dhammaadaan qabla an yuqdaa intaan la gudin oo la dhammaystirin maa calayhi wixii korkiisa ku sugnaa alladii istaqarra calayhi kii korkiisa ku sugnaaday oo madaalim ah iyadaan laga wada gudin hadday xasanaadkiisii dhammaadaan ukhida waa la soo qaadaa min khataayaahum dembiyadooda wax ka midaa la soo qaadaa oo madaalimtaa u dhigma oo faturixat waa la tuuraa dembiyadaas calayhi dushiisa lagu tuuraa uma turixa fi nnaar intaa dabadeedna naartaa lagu ridaa rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa waxyaalaha madaalimtu siday u dhib badan tahay bay tilmaamayaa iyo qof wanaagyo badan la yimi iyo xasanaad badan la yimi inay dhici karto dulmiyadii uu galay iyo xadgudubadii uu galay inuu waxa weeye markaa naarta ku galo inay taa dhici karto weliba riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo arooray wuxuu la imanayaa bixasanaatin amhaali iljibaal ninkaasi wuxuu la imanayaa xasanaad buuraha la mida intay weyni ka qabaan ayuu la imanaya laakiin madaalimta kalea barbar socdoo fara badan maalintaana waxaa lagu gashi baxayaa waa xasanaad iyo sayi'aat xoole ma jiraan maal cid loo gudayaa ma jiro waxaa lagu gashi baxayaa waa xasanaad iyo sayi'aad cid kastoo dulmi laga galay qayb xasanaadkii ruuxaa ka mida ah hadduu xasanaad leeyahay ayaa la qaadayaa oo beddel looga siinayaa madlamadaa laga galay ya saas aawadeed qofka ku dulminaya kugu xadgudbaya aduu ku shaqaynaya waatay ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen qofka ku dulminaya kugu xadgudbaya dulmigaas noocoo doonaba ha noqdo ama cirdi ha noqdo ama maal ha noqdo ama marka waxa weeye marka ha noqdo yacni jidhkaaga iyo dhiiggaagaba wuxuu gaadhsiiyey ha noqdo yacni waxa weye inuu ku dilo inuu ku dhaawaco inuu dulmi kuu xidho inuu ku garaaco yacni inuu xoolo kaa dhaco ya inuu ku khiyaameeyo inuu cirdigaaga iyo sharaftaada ku xadgudbo inuu ku masabido yani waxa weye aduu ku shaqaynaya marka ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen wa fi aahiri wa iidaa wa fi lxaqiiqati ixsaan xadgudubkiiyo dulmigu kaa gelayaa daahirkiiyo muuqaalka markaad ka eegto waa iidaa iyo dhibis weeye hade qofku waxaa laga yaabaa inaanu u adkaysan karin ya qofaan milicsanin sawaabka iyo waxa uga iman kara ya waxaa laga yaabaa inuu xanaaqo aan u adkaysan karin laakiin hadduu taa milicsado waxa weeye waa wuxuu markaa isku sabirsiin karo waa wuxuu ku sabri karo oo isku sabirsiinaayo marka daahirkiiyo muuqaalka waa iidaa iyo dhibis iyo ihaano laakiin wa fi lxaqiiqati ixsaan xaqiiqadana waa samafal adiga uu ku samaynayo waayo xasanaadaad shaqaysan kari weyday ayuu kuu shaqaynayaa ya xasanaadaad shaqaysan kari weyday kuu shaqaynaya waxaa la soo naqliyaa axad asalaf baa mid wuxuu ku yidhi warniyo waad i xamatay baa la yidhi markaasuu yidhi niw nacas ma ihiyo xasanaadkayga wax ka mida ku siin maayo laakiin cid haddaan xaman lahaa aabbaha iyo hooyaday baan xaman lahaa buuri waayo xasanaadkayga iyagaa u xaqnimo badan haddaan cid xaman lahaa aabbaha iyo hooyaday baan xaman lahaa buuri waayo xasanaadkayga iyagaa u xaqnimo badan ya marka wixii dulmi ah waxaa lagu kala gashi baxayaa waa xasanaadka iyo sayi'aadka xasanaadka faraha badan lee ninkaasi uu la yimi waxaa ku jirta salaad waxaa ku jirta soon waxaa ku jirta zako soonkii waa lagu daraa waxaa la soo naqliyaa a'immadii hore imaam ka mida ibn cuyayna inuu yidhi soonka iyaga markaa madaalimta xasanaadkeeda looma qaato shuraaxda qaarkood waxay leeyihin halkan waxaa ku sugan raddun calaa qawli ibni cuyayna raddin qowlkii ibn cuyayna la raddinayaa ku sugan waayo soonkii waa lagu daray isagu wuxuu u cuskaday alsawmu lii wa an ajzi bihi macaanida kale culammadu sheegeen baa ka qawisan macnaha ku saabsan madaalim looma qaato sawaabka markaa soonka yacni cid markaa waxa weeye looma cid kale looma siiyo eh, dulmi eh, laga galay looma siiyo marka lagama reebin waa lagu daray xadiiskan markii dambena maxaa ku sugan fiihi faniyat xasanaatu marka waxa lagu gashibaxaayo inay iyaduna soo gelayso ayuu markaa xadiisku daahir ku yahay xasanaadka badane uu la yimi waxaa garab socdaa sayi'aadka iyo dembiyada markaa uu galay marka cid kastoo dulmi ka sheeganaysaa dhammaan waa soo xaadiraysa dadka qaarkood baa waxay samaynayaan waxaa laga yaabaa qabiil iska dhan inuu caayo madaxa ka maro ya markaasaa ha dhow dee aakhire waxa weeye iyagii oo dhan baa soo xaadiraya ya hadduu marka waxa weeye noqdo waxa uu caayeyba ee ku xadgudbayba aanu ahaynba dee qofba aanu ahayne uu yahay markaysagaa dad badan khalqi badan yahay waa kasii darantay waa kasii darantay markaasaa waxa weeye madaalimta markay u soo xaadiraan mid walba waxaa la siinayaa qadar xasanaadkiisa ka mida oo dulmiga laga galay u dhigma qadar xasanaadkiisa ka mida oo dulmiga u dhigma ayaa la siinayaa xasanaadkiisu markay dhammaadaanna dembiyadoodii wax ka mida la soo qaadaya isagaa la saaraya waa qadar u dhigma yacni dulmigiisii oo dembiyadooda ka mid a kadibna saasuu naarta ku gelaya markay xasanaadkiina ka dhammaadeen dembiyadiina iskorkoreen markaasaa naarta lagu tuuray waa taxta alwaciid yani waxa weye saas yada wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa nusuusta waciidkao dhanna naska muxkamkee loo celinayaa waxay tahay allah markaa waxa weeye cidduu doono ayuu ka dhaafaya cidduu doonana waa ku cadaabaya in shaa cadabahu wain shaa cafaa canh laakiin haddii lagu cadaabo naarta ku waari maayo mar hadduu tawxiid ku dhintay xadiidka laba boqol iyo lix iyo labaatan taxqiiqa albaanina waa laba boqol iyo afar iyo labaatan weeyaane wa can ummi salamata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal inamaa ana bashar nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam innama ana bashar anigu waxaan ahay oo qura basharun aadami baan ahay yani bini aadam baan ahay malak ma ihi ilaahna ma ihi qaybka ma ogi waxaan ahay un bini aadam baan ahay wa innakum takhtasimuuna ilay idinkuna waa isula kay gar imanaysaan oo isula kay dood imanaysaan marka wax isku qabsataan yacni gartiiyo anigaa isula kay imanaysaan walacalla bacdakum an yakuuna alxana bixujjatii min bacd waxaa laga yaabaa qaarkiin an yakuuna inuu noqdo alxana mid uga caddayn badan bixujjatihi gartiisa min bacdin bar kale qaarkiin qaarka kale inuu ka fasaaxo badan yahoo ka caddayn badan yahoo wax ka sheegad og yahay oo gartiisiiyo xujadiisa siduu u sheeganayaa dee ay ka wanaag badantao ka caddahay sida ka kale u sheeganayo ayaa laga yaabaa fa aqdiya lahu binaxwi maa asmac oo fa aqdiya lahu dabeedna aan u xukumo kaa garta markaa sida fiican u sheeganaya ee siduu garta u sheeganayo markaa u aqoonta badan inaan u xukumo ayaa laga yaabaa binaxwi maa asmac waxaan maqlaayo sababtiisa aan ugu xukumo faman qadaytu lahu bixaqi akhiih nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam faman qadaytu lahu ku kastaan u xukumo bixaqi akhiihi walaalkii xaqiisa aan u xukumo wax walaalkii leeyahay kaan u xukumaa fa innamaa aqtacu lahu qitcatan min annaar waxaan u goynayaa uun lahu isaga qicatan qayb baan u goynayaa min annaari naarta ka mid a ah. riwaayaadka qaarkood waxay kordhinayaan falaa ya'khudhu yaanu qaadanin faman qadaytu lahu bixaqi akhiihi falaa ya'khudhu yaanu qaadan fa inamaa aqtacu lahu qicatan min annaar waayo gobol naara ama qayb naaruun baan u jarayaaye yaanu qaadanin muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay alxana waxaa loo jeedaa ay aclama inuu u aqoon bato siduu garta u sheegan lahaa ee u garnaqsan lahaa xadiiskani wuxuu tilmaamayaa in dulmiga layska jiro oo aad iyo aad laysaga ilaaliyo dulmi inuu qofku qaataana inay tahay gobol naara uu qaatay inay tahay waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa axkaamta adduunya inay ku dhisan tahay daahirka iyo waxa muuqda nebiguba ha ku xukumayee wuxuu ku xukumayaa waa waxa muuqda iyo waxa la caddaystay iyo waxa la sheegtay axkaamu dunya cala dawaahir daahirkay ku dhisan tahay aakhiro xukunka ilaahay uu khalqiga kala xukumaya waa daahir iyo baatinba kor iyo kal ya baa lagu kala xukumaya wax walbana allah waa og yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam isagu ma ogayn yacni ghaybka iyo waxa qarsoon ma ogeyn qadarka looga waxyoodo mooyaane wax kale kama ogeyn waxaanu nebigu wax ku xukumi jiray daahirku ku xukumaayey aahirka ayuu ku xukmay hadduu xataa marka waxa weeye e, baatinka wax ku ogaado laakiin daahirkii markaa wax kale ay dhacaan dee waxay noqonaysaa daahirka inuu ku xukmayo yani xukunka adduunyada ah masalan waxa weeye ninbaa qofkiisii dumar ahayd wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam ayaa nin wuxuu ku ganay sawjadiisii zino way sinaysatay buuri iyana uma qirin licaan baa dhacay xukunkii licaanka oo ah marka waxa weeye inay yacni markaa dhaarihii ay maraan ayaa ninkii loo soo taagay dabeedna markaa shantii baa la mariyey suuratu nuur laynoogu sheegay afarta hore marka la mariyo baa la joojinayaa markaasaa la wacdinayaa markaasaa tashanaadna marka waxba u maraya yadii baa la soo taagay yadii markii la soo taagay ayay marka waxaan amartay afar markaasu dabeedna nebigu wacdiyey markay afar martay u kaadiyey waa wacdiyey markaasay cabbaar aamusta markaasay waxay tihi la afdaxu qawmii qowmkayga fadeexadin maayo tii shanaadna waa marta hadalkaasina waa ka soo baxay nebiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilmo sifadaa leh oo sidaa iyo sidaa iyo sidaa iyo sidaas hadday dhasho ninkeedaa iska leh haddii ilmo sifadaa iyo sifadaa iyo sifadaasa iyo sifadaasa oo sidaa iyo sidaa iyo sidaas ay dhashana kii lagu ganay ayaa dhalay ilmahay dhashay wuxuu noqday sifadii la nacayey inuu yeeshay sifaduu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sifo caynkaa iyo caynkaasa hadduu ilmahaasi yeesho ay dhashaa kii lagu ganaa iska leh sifadii buu yeeshay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam lowlaa kitaabullaahi la kaana lii walaha sha'nun yacnii xukunka kitaabka ilaahay haddaanu jiri lahayn yacnii licaankaa in sidaa loo mariyo licaankuna xukunkii kitaabka uu ahaa la kaana lii walaha sha'nun wa fii lafdin lowla alaymaanu lakaana lii walaha sha'nu waxaynu u jeednaa nebigu calayhi salaatu wasalaam axkaamta daahirka ah xukunka daahirka ah buu ku xukumayey oo dadka ku kala xukumayey xadiiskanna waa tilmaamaya nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam anigu aadami baan ahay bini aadam idinkuna waa isula kay gar imanaysaan waxa isku qabsataan anaa ii gar imanaysaan isula kay imanaysaan inaad kala sheegan og tihiin oo xujada kala caddaysan og tihiin oo garta sidaa u sheeganaysaan oo u caddaysanaysaan inaad ku kala fiican tihiin oo qaarkiin fusaxa ay yihiin gartooda si fiican u sheegan karaan qaarkoodna gartii dee aynay sheegan karin oo iyagoo gar leh baynay caddaysan karin oo wixii wax ugu caddaanayaan hadday doonaan ka ilduufayaan ya marka waxaan ugu xukumayaa buuri waxaan maqlo fa aqdiya lahu binaxwi maa asmac waxaa wax lagu xukumaya waa wax muuqda xukunkaa dabeed saasaa lagu xukumaya nisaaca iyo dooduna saasay ku go'aysa ama markhaatiye ha noqoto ama lagu markhaatiye lagu dhaara in wax ku caddaysta ha noqoto ama waxaweeye ka kale muddo calayhigu inuu dhaarto ha noqoto ama inuu dhaartii ka kale ku ceshado nukuul ay noqoto ha noqoto oo markiisa waxaa ka kale ku dhaarto marka waxaan inuu isagu leeyahay mudducigu intay nukuul noqoto yacni waxa weeye say doontaba ha u dhacdee yani ama qaraa'in wakhtiyada qaarkood ha lagu xukumo kullu dalika waxa weeye waa umuur daahira waxaa laga qaadanayaa xukumka xaakimku xalaal ma xaaraantinimaynayo xaaraanna ma xalaalaynayo shaygu hadduu xaaraan ahaa nebigaaba ii xukumay qofkii xalaal uga dhigi mayso iska daa cid nebiga ka sokaysee ya faman qadaytu lahu bixaqi akhiihi falaa ya'khudhu fa aqtacu lahu qitcata min annaar xukunka xaakimku walow nebiguba ha xukumo xaakimkii haba ahaadabae xaaraan ma xalaalaynayo xalaalna ma xaaraantinimaynayo saas aawoodee waxaa laynooga digayaa in marka waxa weeye yacni cid markaa xaqoodii laga duudsiyo oo dulmi lagu qaato ayaa laynooga digayaa waxaan laynoo sheegayaa dariiq naarta lagu gelayo taas inay tahy waxaan laga qaadanayaa xukunka xaakimku inaanu xaaraanna xalaalayn xalaalna xaaraantinimaynayn ayaa laga qaadanaya fasaaxada iyo caddaynta haddii markaa baatil loogu gargaarayana waxay noqonaysaa mid xun ayay noqonaysa marka fasaaxadii iyo bayaankii iyo caddayntii xaq loogu nusraynayo waa fiican yahay laakiin marka baatil loogu gargaarayo xaqna lagu duudsiyayo waa shaqo shaytaan weeye ya yacni ruuxa markaa baatil ku doodayaa fa huwa shaytaanu naatiq waa shaytaan hadlaya ya yani shaqo shaytaaniyuu wadaa shaqo shaytaaniya ayuu markaa wadaa marka waxyaalaha lagu naar mudanayo ayay ka mid wax iska cad baa dadka qaarkood u doodaan si ay markaysaa waxaan yacni u buriyaan ya markaasaa dabeedna waxay ku faanaan waa duudsiyey waa duudsiyey dee waxaase hadda waa madaalim kugu biiraysan wey ya yacni waxa weeye ragga markaa yacni fasaaxada badan waxaa loo soo kaxaystaa wakhtiyada qaarkood dee si uu markaa waxa xaqa u doodsiiyo oo cidaan gar lahayn uu gar u siiyo cid gar lana u gar intee dulmi intee la eg baa ku biiraya maalin walba markuu saas sameeyo yaa oo markaa waxa maalin walba loo soo kaxaysto oo loo igmado yacni madaalib intee la eg baa iskaga daba tegayso ku biiraysa waxaas waa wax sugaya xasanaadkiisa inay u yaaliyen xadiiska laba boqol iyo toddobiyo labaatan taxqiiqa albaanina waa laba boqol iyo shan iyo labaatane wa can ibni cumara radia allaahu canhuma qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam lan yazaala almu'minu fii fusxati min diinihi maa lam yusib daman xaraama nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam lan yazaala almu'minu mu'minku ka zuuli maayo ka bixi maayo wuu ahaanayaa mid ku sugan nafyu nafyi ihbaatun shay la nafiyey haddii la nafiyo laba nafyi iska daba dhacaan musbat baa hadalku noqonaya lan waa adaatu nafyin yazaaluna macno nafyi bay leedahay laba nafyi baa kulmay labadii nafyi markay kulmeen hadalku wuxuu noqonayaa muhbat wax la sugaa macnuu noqonaya soo lama odhan jeeda maynas haddii maynas lagu dhufto balaas bay noqotaa yacani laba nafyi markay kulmaan waxay noqonayaan hadalka muhbat buu noqonaya mid sugan lan yazaala kama zuulaayo kama baxay ay sayakuunu uu ahaan doonaa baa loo jeedaa sayakuunu almu'minu mu'minku wuxuu ahaan doonaa fii fusxatin ballaadh mid ku sugan min diinihi xagga diinkiisa mid ballaar kaga sugan buu noqonayaa maa lam yusib daman xaraaman intaanu asiibinoo ku dhicin dhiig xaaraana intaanu ku dhicin mid diinkiisa ballaar kaga sugan iyo waasacnimo kaga sugan ayuu ahaanaya laakiin marka uu dhiig xaaraana ku dhaco diinkiisu waa ku cidhiirtoomaya rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa yacni dhiiggu khatarta uu leeyahay dhiig xaqdarra ah qofku inuu galaa in dembi aad yo aad u weyn tahay qofkaana diinkiisu aad yo aad u dhaawacmaayo ayaa xadiisku tilmaamaya waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima shan arrin baa laysugu daro goodi ah oo ciqaabba ah qof kasta oo muumin dilah xaqdarre yacni ku dila xaalu u badrheeraayo oo khata iyo wax la mida aynay ahayn laakiin ay tahay mutacammidan mid u badrheerayo u kasay fa jazaa'uhu jahannam marka koowaad abaalmarintiisu waa jahannama marta koowaad khaalidan fiiha inuu ku waarayo waxa laga dhigay ta labaad oo khuluud baa la sheegay mar saddexaadka waxaa allah inoo sheegay inuu allah u cadhoonaayo waqadiba allaahu calayh cadhada ilaahayna waa culus tahay waa weyn tahay walcana ta afraad allah wuxuu inoo sheegay inuu nacdalay cidda samaysay ta shanaad allah wuxuu inoo sheegay waa cadda lahu cadaaban cadiima wuxuu u diyaariyey allaah cadaab weyn cadaab allah ku sifeeyey bilcidam weynaan ku sifeeyey ayuu allah u diyaariyey shantaa ciqaabood baa loogu goodiyey waa arrin aad iyo aad u culus weeye waa sababta xadiiskan uu nebigu u leeyahay calayhi asalaatu wasalaam lan yazaala almu'minu fii fusxatin min diinihi maa lam yusib daman xaraama markaa diintu wuxuu ku noqonayaa diinku cidhidhi buu ku noqonaya xadiis kaloo sunanka ku soo wuxuu sheegayaa laa yazaalu almu'minu mucniqan fi lcamali asaalixi qofka muuminka kama suulo inuu camalka khayrka ah ku dheeraynayo uu yahay mucniqan ay musrican ilaa uu dhiig xaaraana ku dhaco yaa marka uu dhiigga xaaraanta ku dhaco ayuu barriiqanayaa marka waxay ku tusinaysaa sida marka mawduucaasi u culus yahay inta aanu dhiigga xaaraantaa gelinna diintiisu waa u waasic laakiin markaas waa ku cidhiirtoomays yaa marka dhiigga sha'nigiisu waa ka wen yahay dunuubta kale ee gaalnimada ka sokaysa aad iyo aad buu uga daran yahay aad iyo aad ayuu markaa uga daran yahay saas aawadeed baa xadiis waxaa ku soo aroortay kullu dembin casa allaahu an yakfirahu dembi kastaba allah wuxuu mudan yahay inuu dhaafo ya ila arajula yamuutu mushrikan aw irajula yaqtulu muslima laba mooyaane labada laga soo reebay waa maxay waa nin dhinta isagoo gaal ah iyo nin qof muslima dilay mutacammidan una badrheeraayo ay badrheer ka ahayd badrheer u dilay yani waxa weeye dulmigiisu dee waa weyn yahayoo xuquuq badan baa ku tacalluqda dilkii waxaa ku tacalluqa xaqullaahi iyo xaqulmaqtuuli iyo xaqu awliyaai almaqtuul waa saddex xaq allah waa xarrimayoo waa xaaraantinimayoo xaqullaahi waa ku sugan yihin xaqulmaqtuulina waa ku sugan yaho qofkan la dilay isagana xaqiisii waa harsan yihin xaqu awliyaailmaqtuul kuwan markaa waxaa weeye wax laga dilay ee dhexal joojinaya iyaguna waa xaq saddexaad waa saddex xaq ahlucilmiga qaarkood waatay yidhaahdeen qofka dilka xaqdarrada badheer ula yimaadaa tawbadba maleh leh ibnu cabbaas baabaa laga soo naqliyey wax towbada ma jamaahirta jamaahiirta se waxay qabaan salafan wa khalafan in towbad leeyihi waana sida cumuumaadka adiladu ay tilmaamayso qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu cala anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru adunuuba jamiica ilaahay dembiyadoo dhan buu dhaafaa waxba lagama reebin ya sababu nusuulkuna waa sii cadaynaya oo shirkiga iyo yani waxa weeye dilkuba waa ku jira wa kadalika aayaadka suuratu lfurqaan iyaguna waa tilmaamaya waladiina laa yadcuuna maca allahi ilahan aakhara walaa yaqtuluuna alnafsa alatii xarama allahu ila bilxaqi walaa yaznuun waman yafcalu dalika yalqa afaama yudaacaf lahu alcadaabu yowma alqiyaamati wayakhld fiihi muhaana ila man taaba wa aamana wa camila camalan saalixan fa ulaa'ika yubaddilu allahu sayi'aatihim xasanaat markii la soo sheegay gaalnimada iyo dilka xaqdarrada ah iyo zinada intaba cidda samaysa cuquubadooda laynoo sheegay maxaa laga soo reebay ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan saalixan fa ulaa'ika yubaddilu allahu sayi'aatihim xasanaat intaba waa u taallaa ilaa man taaba dee dilkii cidda ka toobad keentaa ilaahay toobaddii waa ka aqbalaya ya toobaddii allah waa ka aqbalaya amaa warka ku saabsan waxa weeye aayadda suuratunisaa baa ka dambaysoo nasakhday waxaa la odhanayaa sida saxiixa aayaddu mansuukha ma aha waa muxkama naskigana waxaa ka horreeya jamciga jamcigina waxa weeye waa suuragal waljamcu waajibun mata ma amkana ila falilaakhiiri naskun buyiina jamca waajiba markuu suuro galo jamca waajiba marka jamci suuro geli waayo la jamcin kari waayo xaaladdaasaa naski xaggii loo kaca sababtu maxay tahay jamcigu waa labadii daliiloo la wada camal siinayo muxkamnimo loo daynayo icmaalu daliilayn macan awlaa min ilqaa'i axadihima asalna waxa way adiladu inay muxkamo tahay saas weeye marka xuquuqdaasaa saa ugu taclo xaqu awliyaai almaqtuul wuxuu ku dhacayaa ama inay qisaastaanoo qofkan dishoodaan ama inay mag qaataan ama inay cafi dhammaystiran cafiyaan yacnii saddexdaa mid buu ku dhacayaa waa xaqu awliyaai almaqtuul kuwan wax laga dilay xaqoodu wuxuu ku dhacayaa imaa bilqisaas inay qisaastaan qisaasta xaqulmaqtuuli ku dhici maayo xaqu awliyaai almaqtuul baa ku dhacaya kii la dilay aakhiruu iska laalaadinaya isagoo nabarkii ku yaallo markaasuu odhan ilaahayow kan weydii wuxuu igu dilay isagoo dhiigkii ka qubanayo aad mooddo nabarka in hadda lagu dhuftay ya ayuu marka aakhire iska laalaadinaya marka kuwan wax laga dilay xaqoodu waxay ku dhacayaan ama inay qisaastaan oo dishoodaan ama inay mag qaataan mag ay qaataan ama inay cafiyaan cafi dhammaystiran qofka wax laga dilay hadduu doonaayo markaa mag inuu qaato waa inaanu ilaaqin waan cafiyey waa inuu yidhaahdaa dee qisaastan ka cafiye oo mog baan doonayaa ama cafawtu ila diya oo qaydaa waa inuu qaydaa cafi waa inaanu ilaaqin xaqullaahina wuxuu ku dhacayaa bitawba tawbad buu ku dhacayaa xaqul maqtuuli baa ku soo hadhaya marka xasanaadka waa inuu aad u farabadsadaa xasanaadkii ajaradana ha farabadsado hadduu towbaddiisa ilaahay aqbalana oo tawba saxiixa uu la yimaadana waxa weeye allah baa ka raalli gelin doona isaguna waa inuu ku dadaalaa xasanaadkiisiiyo ajarrada inuu farabadsado ajaro badan iyo xasanaad badan la yimaado aad iyo aad waa inuu taa ugu dadaalaa maadaama waxa lagu gashi baxaya ay tahay xasanaad iyo sayi'aad ay taas lagu kala gashi baxaayo waa in ciddii lagu imtixaanay oo arrinkaa ku dhacday ay xasanaadkiiyo ajarrada farabadsataa iyo siddeed iyo labaatan nuskhada daarulminhaaj taxqiiqa albaanina wuxuu noqonayaa laba boqol iyo lix iyo labaatane wa khawlata binti thaamirin alansaariyati wa hiya imra'atu xamza radia allahu canhuma imaam albukhaari wuxuu ka soo wariyey khawlah oo ooridii xamse ahaatay yacni xamse qabi jiray waxaa la odhan jiray khawlata binti qays ibni qahdin khawlata binti qays ibni qahdin ayaa la odhan jiray ee saamir waa bannaanays marka caamir ma aha waxaanay ahayd zawjadii uu qabi jiray xamsatu bnu cabdilmutalib camu rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam baa qabay ilaa laga dilay ghaswat uxud lagu dilay xamse lagu dilay kadib nin ansaarta ka mida ah ayaa uga dembeeyey xadiidkaa keliya ay bukhaari ku leedahay muslimna waxba uma werin bukhaarina halkaa xadiis ayuu u soo weriyey muslimna waxba uma werin qaalat waxay tidhi samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam waxaan maqlay bay tihi rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam yaquulu xaalu odhanaayo ina rijaalan yatakhawaduuna fii maali illahi bikayri xaq ina rijaalan rag yatakhawaduuna waxay dabaalanayaan fii maali illaahi allah maalkiisa ayay dhex dabaalanayaan bikayri xaqin xaqdarre xaal ay ku dheehan yihin bay dhex dabaalanayaan falahum annaaru yowma alqiyaama waxaa u sugnaatay naar baa u sugnaatay maalinta qiyaame rawaahu lbukhaariyu bukhaari ayaa soo wariyey xadiiska xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu sheegay dadka qaarkood inay xoolaha ugu tasarufayaan oo ugu takrifalayaan si xaaraan ah sidaa xaaraantay xoolaha ay ugu takrifalayaan ayaanay naar ku mutaysteenoo naar ku gelayaan falahum annaaru yowma alqiyaama sida xaqdarradaee xoolaha loogu tasarrufayana waxaa ka mid ah marna qofku naftiisu ku dulminayaa marna cid kaluu dulminayaa hadduu xoolaha isagu leeyahay oo si xaaraana ugu tasarrufo yadlimu nafsah naftiisuu dulminaya oo ka xadgudbaya haddii cid kale xoolaha ay leedahayna markaana ciddaa kaluu dulminayaa marka baabkii baabu taxriimi aldulmi walamri biraddi almadaalim sidaasuu xadiisku ugu tacalluqaa waxaa laga qaadanayaa in layska ilaaliyo xoolaha in lagu xadgudbo oo markaa dembi lagu sameeyo xoolahana sida loogu xadgudbaa waxay noqotaa marna xagga kasabka in xaaraan laga shaqaysto in loogu xadgudbo hadday tahay ribadii hadday tahay khiyaamadii hadday tahay tuugadii ya yacni hadday tahay laaluushkii yacni waxyaalaha markaa dunuubta ah hadday tahay bayca sharcigu reebay oo dhan waxallo wuxuu markaa buyuuc sharcigu nahiyey waa soo gelayaan kullu daalika waxay noqonayaan xaggii kasabka in xadgudub lagula yimi ila maalka qofka waxaa laga su'aalayaa laba shay ya wa can maalihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa waxaa la su'aalayaa xoolaha xaggaa aad ka shaqaysatay shilin walba halku kaa soo gala ma xalaal mise xaaraan ya xisaab baa ka dambaysa wa fii ma anfaqa muxuu ku bixiyey ma weji sharcigu banneeyuu ku bixiyey mise weji sharcigu xaaraantinimeeyey weji sharciga lagu xarrimay oo xaaraan ku ah miyuu ku bixiyey mise weji shareecada ku bannaan ayuu ku bixiyey waatay culammadu odhan jireen xalaaluhaa xisaabun wa xaraamuhaa ciqaabun yacni maalka marka laga hadlayo xalaasheedu waa xisaabo xisaab baa ka dambaysa xaaraanteeduna waa ciqaabo ciqaab baa lagu mutaysanaya ciqaab baa lagu mutaysanaya aakhiru zamaankana dee inay fara badanayaan inaan maalka loo aaba yeelin nebigu waa sheegay calayhi salaatu wasalaam ya oo dadku markaa inayna marka dambe u aaba yeeli doonin meeshay wax ka soo gelayaanba inay markaa samayn doonaan oo la iman doonaan waa sii sheegay nebigu sala allahu aleyh wasalam waana shay waaqicoo jira waa shay waaqica oo jira weeye culayska uu leeyahay markaa maalka dembiga qofka uu ku shaqaysanayo dembi ku soo gelaya iyo xaaraan waxaad ka garan kartaa sida loo adkeeyey dirhamu riban yaakuluhu rajulu wa huwa yaclamu annahu riba ashaddu cinda allahi min sittatin wa alaasiina zanniyah xadiis waxaa ku soo arooray in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ahlucilmiga qaarkood ay quweeyeen culammada markaa saxiixisana uu ka mid yahay sheekh albaani dirham riba ah hadda waa hal dirham dirham qura oo ribe ah wa yaakuluhu rajulu uu ninku cuno wa huwa yaclamu annahu riba isagoo garanaya inay ribo tahay uu u badheedho cuno ashaddu cinda allahi min sittatin wa alaasiina zanyah wuxuu allah agtiisa ka daran yahay lix iyo soddon zino ayuu ka daran yahay zinadiyo ribada ribadaa daran haddee hal dirham oo riba oo u badheedhay oo uu cunay isagoo garanaaya ayaa allah agtiisa wuxuu ka daran yahay lix iyo soddon goor qofkaasi inuu isnaysto waxaad garan kartaa sida marka waxaa weeye dee ribadii ay u daran tahay ya dunuubta kale waa laynaga reebay laakiin dembiga ribada la yidhaahdo markii laynaga reebayey waxaa la gaadhsiiyey fa'danuu bixarbin min allaahi wa rasuuli ciddii ku noqotaa dagaal ha ogaato dagaal allah iyo rasuulkiisu la dagaalamayo dagaalka waa inay ogaadaan dee cid allah iyo rasuulkiisu la dagaalamayaan wanaag ma helaysa ya marka waa dembi aad iyo aad u culus marka saas aawadeed aad iyo aad waa in laga taxadiraa waxa uu qofku shaqaysanayo xalaal miiradka waa in la farabadiyaa ya taas iyadaa waa in lagu dadaala falahum annaaru yowma alqiyaama naar baa u sugnaatay waxaa loo jeedaa waa min nusuusi alwaciid nusuustii goodigay ka mid tahay ya marka wuxuu noqonayaa taxta almashii'a wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay doonistiisu hoos yaallaa hadduu doonana ilaahay waa cafinayaa hadduu doonana waa ku cadaabayaa yacni xatmi ma aha ruux wal oo la yimi ficilkan inuu ilaaba ilaa naarta gelayo ee inuu ka baaqdo waa dhacdaa waa dhici kartaa inuu ka baaqdo oo waxaa jira waxa la yidhaahdo almumaxisaat alcashara ya yacni markaa waxyaalaha waciidka baajiya marka ilaa toban umuurood ama koob iyo toban umuurood bay culammadu gaadhsiiyaan towbaddaa ka mid a istikfaarkaa ka mid a xasanaat maaxiyaa ka mid a cafinta ilaahay baa ka mid a shafaacatu shaaficiinkaa ka mid a almasaa'ib almukafira ka mid a masaa'ibta dembiyada marka waxaan maseexee daadiya ayaa ka mid a masaa'ibta dembiyadii qofka waa ka khafiifinaya xanuunkii hammigii werwarkii cabsidii dhibaatadii yani waxa weeye wax alla wixii ku yimaadee dhib ah yani waxa weye mukafiraat lidunuub wey waa mukafiraat lidunub xumidda markaa habeenku haleeshaa ya waa dembi daadin waa danteenna weeye inaynu xanuunsannaa yacani waxa weye oo dembigii baa laynaga daadinayaa dembigii baa laynaga daadinayaa ta kale qofku markuu xanuunsado wuxuu xasuusanayaa aakhiradii wuxuu xasuusanayaa geeridii waxaa ka baxaysa nafta isla weynideedii iyo kibirkeedii iyo isqaadqaadkeedii wixii baa ka baxaya dacfigiis iyo eh, markaa taagdarridiisu garanaya ah, wal intaasad mudnay oo imika haddaad ku socota ka warran markaasaa laga yaabaa inuu tadaruco oo dee markaa toobad keeno oo yani geeridii aakhiro xasuusto ya marka cafinta ilaahay baa ka mid ah marka kuu doona allah waa cafiyaa in shaa cadabahu wa in shaa cafa canh baabka toddobiyo labaatanaad baabu tacdiimi xurumaati almuslimiina wa bayaani xuquuqihim washafaqati calayhim waraxmatihim ay haada kani baabu bayaani tacdiimi xurumaati almuslimiin muslimiinta xurumaadkooda iyo xuquuqdoodu siday markaa u dhowran yihiinoo sharcigu u xaaraantinimeeyey iyo xurmadoodu siday u weyn tahay weynaynta la weynaynayo caddaynta la caddaynaayo u baab yahay wa bayaani xuquuqihim iyo xuquuqda muslimiinta caddaynta la caddaynaayo u baab yahay iyo washafaqati calayhim iyo tudhaalaha markaa loo tudhayo mu'miniinta loo tudhaayo muslimiinta loo tudhayo yaa in loo tudho iyo wa raxmatihim in loo naxariisto yani waxa weye muslimiintu inay isu naxariistaan weeyaan inay isu turaan weeye inay xuquuqdooda isdhowraan weeye inay isxurmeeyaan weeye qof waliba qof kale muslimkaa u dhowro iska ilaaliyo dhibta qaarkood ku dhacdaa kuwa kale ay u werweraan ay ka xanuunsadaan ay jeclaystaan wanaag ay la jeclaystaan mid waliba muuminka kale iyo muslimka kale uu la jeclaysto wanaag laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi min alkhayr ya midkiin rumayn maayo iimaan dhammaystiran ilaa uu walaalkii la jeclaado waxa uu naftiisa la jecel yahoo khayr ah khayrka adduunya iyo khayrka aakhiraba ah ilaa uu walaalkii la jeclaado yaa iimaankii kaamilka ah ee dhammayska tirnaa yaa kamaalahu lwaajib iimaankii kaamilka ahaa ee waajibka ahaa lama iman ee wuxuu ku sugan yahay naqsi iyo waciid buu ku guda jiraa qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi waman yucadim xurumaati illaahi waman yucadim ku kastoo weyneeye xurumaati illaahi waxa ilaahay weyneeyo xurmeeyey fa huwa khayrun lahu cinda rabbih ay fa huwa tacdiimkaasi damiirku wuxuu u noqonayaa masderka tacdiim oo masderka xaggee lagu soo sheegay waxaa lagu soo sheegay yucadimu ku guda jira yucadim oo ficilku wuxuu faa'iideeyaa macno masder iyo macno wakhti wakhti iyo masder isku laran xadas iyo zaman ku lamaan ayuu faa'iideeyaa fa huwa tacdiimku uu xurumaadka ilaahay weynaynayaa khayrun lahu kaasaa u khayr leh cinda rabbihi rabbigii agtiisa kaasaa u khayr leh oo khayr ugu jiraa khilaafkiisa khayr uguma jiro ismu tafdiili huna laysa calaa baabih kana u khayr badanoo inuu xurmayn waayo khayr waa u leedahay laakiin tana uga khayr badan muraadku maaha oo haddii tafdiil loo laqbeeyo o layidhaha kanaa u khayr badan waxaa laga fahmayaa maxay sida kale khilaafkeedana khayr waa ku jiraa laakiin tanaa ka sii khayr badan saxna maaha saasi in xurumaadka ilaahay la weynayn waayo khayr kuma jiro in xurumaadka ilaahay la weynayn waayo laakiin kanaa khayr leh baa loo jeedaa ismu tafdiili huna laysa calaa baabi ismu tafdiilku halkan baabkiisii maaha mujarad alwasfi baa laga tilmaamaya wa qaala tacaala allah waxauu yidhi waman yucadim ku kastoo weyneeya shacaa'ir allah shacaa'irta ilaahay iyo calaamaadka diinka ilaahay fainaha min taqwa alquluub fainnaha shacaa'irta ilaahay weynaynta la weynaynaya min taqwa alquluub qalbiyada taqwadooda iyo baqashadooda allah ay ka baqanayaan ayay ka mid ahaata ama min taqwa alquluub qalbiyadu baqashaday allah ka baqanayaan xaggeeday ka soo fushaa ka timaadda minta ibtidaa'u lghaaya la yidhaahdo ya marka waxaa laga qaadanayaa waxa ilaahay xurmeeyey iyo shacairta diinka ilaahay in la weyneeyo oo la tacdiimiyo ayaa laga qaadanaya xurumaadka ilaahay iyo shacairta ilaahay weynaynta la weynanayo waxaa ka mida wax kastoo ilaahay weyneeyey in la weyneeyo marka kutubta qur'aanka in la ixtiraamo oo la weyneeyo oo la ilaaliyo oo ihaanada laga ilaaliyo oo candhufta la marinayo laga ilaaliyo ya oo cagtu inay ku dhacdo laga ilaaliyo oo wax in la dul saaro laga ilaaliyo waxay ka mid tahay tacdiimka shacairta ilaahay iyo xurumaadka ilahay la weyninayo waxay caadaysteen dhallinyarada qaarkood inay kitaabka markaa saaraan yacni markaa waxawaye moobilka saaraan ama cadayga ku cadayanaya ay saaraan ama saacaddooda ay saaraan yacni marka waxyaalaha noocaasa inay saaraan yacni aanka keliya maaha kutubta markaysa waxaan cilmigu ku yaallo oo waxa weeye qur'aanka iyo xadiiska ku yaallo xuska ilaahay ku yaallo yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam magiciisa ku yaallo waa in la ixtiraamaa walow kitaab carabiyaba ha noqdo waa inaad dul saarin moobilkaaga waa inaad saarin muraayaddaada waa inaad saarin saacaddaada waa inaad iska ilaalisaa inaad ku rogto candhufta intaad suulka marka waxa weeye candhufta marsato ama farta inaad ku rogto waa inaad iska jirtaa qofku kama raalli noqonayo dhabankiisa in la mariyo markaysa candhuuf bal qofka ku xiga hadduu markaysa fartiisa mariyo candhuf ka warran uusaa carabka u saaro dhabankiisi ha mari qof wali waa ka rahaysanaya dib buu isaga geeshanaya dhabankaa gaba haddaad u diidayso kutubta ay ku qoran tahay qur'aanka uu ku qoran yahay ama xadiiska nebigu ku qoran yahay ama magaca ilaahay ku qoran yahay ama magaca rasuulku sala allahu alay wasalam ku qoran yahay waa inaad u diiddaa kala qashaaftaa sidaa dhabankaaga ugala qashaaftay yacni marka waxaway qur'aanka iyo sunnadu waxay ku taallo yacnii kitaabkii ay ku taallo qur'aan ku yaallo ama aayad qur'aani ku taallo ama xadiis nebi ku yaallo ama magaca allah ku yaallo inaad kala qashaafto weeye inaad ka ilaaliso weeye marka xurmada iyo ixtiraamku waa in aad loogu dadaala waa in layska jiraa kitaabka in laga tallaabsado kitaabkii oo yaalla oo halkan wax saaran ayaa dadka qaarkood waxa dhacaysa inay cagta dul mariyaan haddama may saarin laakiin ixtiraamka ma ku fiican tahay markaysa inaad cagta ka dullaliso oo cagtaadu kitaabka dul marto hada khalad waa inaan la samayn waa in la ixtiraamaa laga ilaaliyaa ya waa in laga ilaaliyaa ahlucilmigu waxay sheegeen xaashiyada marka waxaweye farta lagu rogayaa inaynay bannaanayn kitaabka alfiqhu cala almadaahib alarbaca wuxuu qorayaa inay xaaraan tahay farta markaysa marka inta la qooyo in lagu rogaa inay tahay shay xaaraana ayna bannaanayn waayo ihaana laga dareemaya ya qofku maqsuud bayayna u ahaan oo qaflahaba ku sameeyo laakiin waxa weeye mid u munaasiba ma aha in la sameeyo wax kastoo allah xurmeeyey waa in la ilaaliyaa waa in la ilaaliyaa oo nebiyada ilaahay yacni waxa weeye waa in la ixtiraamaa oo la qadariyaa oo yacni markaa waxa weeye shay ihaana in lagula kaco waa in la iska jiraa waa in la iska jiraa waa in markaa kaftanka aan lagu kaftamin nebiyada iyo qur'aanka iyo xadiiska iyo yacni aan laysugu ysugu maamaahin ya aan lagu kaftamin diinka waxa loo soo dejiyey waxa weeye dhabnima loo soo dejiyey maaha aha markaysaga kaftan mid loo soo dejiyey saas aawoodee marka la kaftamaayo in aayad qur'aan laysu soo qaato kaftanka lagu daro waa qalad tacdiimkii shacairta ilaahay la weynaynayo xurumaadka ilaahay soo geli maayo ya waxay yidhahdeen culammadu ma bannaana marka la kaftamaayo in lagu kaftamo diinta jaddi baa loo soo dejiyey iyo dhabnimo ya laysa bilhazli cayaayir iyo kaftan ma aha saas aawadeed tacdiim waa in lagu sameeyaa mar waxaweye dhab uun looga jeedo waa in la soo qaataa laakiin kaftanka iyo qosalka iyo jareexada iyo waa inaan laysugu maahmaahin lagu kaftamin ama qur'aan la soo qaadanayo ama nebi lagu mahmaahayo oo markiisa markaa kaftankii lagu dhex darayo taasoo kale waa in aadli isaga jiraa waa in waxaweeye la ixtiraamaa wax kastuu ilaahay xurmeeyey muslimiinta xurmadooda ilaahay waa ilaaliyey saas aawadeed dhiiggooda iyo maalkooda iyo cirdigooda waa in la dhowraa yacni waxa weeye ixtiraamka la ixtiraamayo tudhaalaha loo turayo naxariista loo naxariisanayo kullu dalika waa soo gelayaa waa soo gelaya ya waalidadii qofku inuu ixtiraamaa waxay ka mid tahay waxyaalaha wanaagsan qofu la siman yahay waa inuu la dhaqmin waa inuu ixtiraamo qadariyaa oo iska jira cuquuqa iyo waalidinkaarnimada iska jira culammada waa inuu ixtiraamaa cilmigay xambaarsan yihiin daraaddeed buu ixtiraamayaa shareecada ay caddaynayaan ay xambaarsan yihiin buu ugu ixtiraamayaa ya dadka kaa waaweyn waa inaad ixtiraamtaa dadka xamalatu qur'aanka waa inaad ixtiraamtaa ina min ijlaali illahi ikraama di shaybati almuslim waxaamila alqur'aani hayra alqaali fiihi waljaafi canh xadiis waxaa lagu soo wariyay nebigu inuu yihi calayhi salaatu wasalaam weynaynta allah la weynaynaayo waxaa ka mida ikraama dii shaybati lmuslim qofka weyne cirada leh ee islaamnimada ku ciraystay in waxaweeye la sharfo weynaynta allah la weynaynaya ka mid tahay iyo wa xaamil ilqur'aani iyo ka qur'aanka xambaarsan isagana waxa weeye in la sharfo ghayri alghaali fiihi waljaafi canhu oo aan ahayn ka quluwiga kula yimi qur'aankaee ku xadgudbay ee qulaadda noqday ama khawaarij ama wax la mid a ah. ama jaafi oo markaa qur'aankii yani waxaweeye ka tegay oo dee iska kutuba xool oo kale noqday ya dad kale iskaga jira qur-aankii aan raacayn marka labadaa laga reebo kii qur'aanka markaysaga xambaarsanaa ee aan labadaa midnaba ahayn aan xaggaana uga taraarin xagga dambena markaysa marka aan uga dhicin ee ku toosan in la sharfaa waxay ka mid tahay weynaynta allah la weynaynaya ka mid tahay wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi wakhfid janaaxaka lilmu'miniin wakhfid hoos ugu dhig janaaxaka garabkaaga lilmu'miniina mu'miniinta hoos ugu dhig yacni u tawaaduco isu dhuldhig mu'miniinta markaa ka kibrin oo saraha isu qaadin hoos ha u eegin xaqiradaa xaqirayso waa in waxa weeye xataa haddaad si leedahay adaa waxawey ama ka cilmi badan ama ka cibaado badan ama ka dadaal badan yacni adigu ha xaqirin hoos ha u isu dhulli ilaahay agtiisa mid ku derajo weyn allah baa og iyo khaatimadu waxay noqon doontana allah baa og adigu ma ogin yani u tawaaduco isu dhuldhig ha iska kibrin ya ha iska kibrin yacni waxaa dhacday nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu sacad ku yidhi hal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum waa xadiidku sheegayaa ra'a sacdun anna lahu fadlan calaa man duunahu hadda u fiirsa xadiiska sacad baa wuxuu u arkay ciddii ka hoosaysa inuu ka mudan yahay tacbiirkase laga cabbiray wuu kibray lama odhan ra'aa sacdun calaa anna lahu fadlan calaa man duunahu qofku ciddii ka hoosaysa soo kama sarreeyo oo kama mudna sacad baa wuxuu arkay ciddii ka hoosaysa inuu fadli ka leeyahoo ka mudan yahay markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wahal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum oo miyaa laydinku gargaarayaa oo laydinku arsaaqayaa oo laydinku hiilinayaa nasriga laydinku siinayaa ilaa biducafaa'ikum kuwiinna dacafadee taagta daran mooyaane waxaa arsaaqda laydinku waasicinayaa nasriga iyo guushana laydinku siinayaa waa dadkiinna ducafadee taagta daran yacni waxaweye ayaa sababtooda laydinku siinayaa nasriga iyo arsaaqdaba oma daatadooda loo jeedaa maya waxaa loo jeedaa camaladooda riwaayada nasaa'i baa caddaynaysa kaa hore waa saxiixaynka riwaayada nasaai maxay sheegaysaa biducaa'ihim wa salaatihim wa ikhlaasihim dadka dacafada ah ducadooda iyo salaadooda iyo ikhlaaskooda ayaa arsaaqda iyo nasrigaba laydinku siinaya ya yacni wuxuu xadiisku tilmaamayaa arsaaqdii la fidinaayey ee la ballaadhinayey iyo nasrigii labadaba dadkaa dacafada ducadooda iyo salaadooda iyo ikhlaaskooda in lagu helayo waxaa laga yaabaa qaarkood dagaal ba inayna tegi karin oo hadday doonaan markaysaga marka ay dee mariil yihiin ya ay sidaa u yaalliin haddana ay ducaynayaan ay cibaadaysanayaan ay tukanayaan kibir iyo de waxaasi kuma jiraan ya way dhigatay saasay haddana allah ku caabudayaan marka ducadoodi iyo ikhlaaskoodu iyo salaadoodu inay waxa weeye markaa eh, sababayso nasrigii iyo arsaaqdiiba ayuu xadiisu tilmaamaya wa qaala tacaala allah waxau yidhi man qatla nafsa bigayri nafsin aw fasaadin fi lardi fakaanama qatla annaasa jamiica aayadda inbuu soo gooyey min ajli dalika katabna cla bani israa'iila anahu man qatla nafsa bigayri nafsin aw fasaadin fi lardi fakaanama qatla annaasa jamiica marka inay towraadtaasi ku sugnayd oo reer banu israiil saa loo sharciyeeyaa laynoo sheegay laakiin maadaama innagana hadda inay khusayso ayuu sheekhu inta dambe aayadda soo qaatay inta hore ka tegey dabeedna markaas saa u soo istishaabe man qatala kii dila nafsa naf dila bighayri nafsin nafay dishay la'aanteed u dila waxaa loo jeedaa xaq xaqdarre ku dila aw fasaadin fi lardi ama fasaad ay la timi arlada fasahaadisay la'aanteed ku dila fa ka'annamaa qatala annaasa jamiica wuxuu shabbahaayoo la mid yahay mid dadkoo dhan wada laayo kale ayuu ka dhigan yahay waman axyaaha kii naf nooleeya fakaannama axya annaasa jamiica wuxuu shabbahayaa sidii mid dadkao dhan wada nooleeyey oo nolosha u daayey hadduu naf dili waayo oo u badbaadiyo iyadoo ama khatar ku sugan ama wax la mida yacni markaa khatar iyadoo ku sugan buu badbaadiyey oo u sababay inay badbaado wuxuu ka dhigan yahay dadka mid wada nooleeyo kalu la mid yihi ya aayadda waxaa laynoogu sheegayaa ciddii naf xaqdarra ku disha oo bimacnaa nafay dishay la'aanteed iyo fasaaday samaysay la'aanteed ku dila dadkoo dhan inuu wada laayuu ka dhigayay asar waxaa ku soo arooray cusmaan ibnu cafaan markii dadkii khawaarijtahaa ee ahlu fitnaha ahaa ay isweer ka qabteen gurigiisa ay xisaar ugu sameeyeenoo isweer kaga qabteen ay ku lahaayeen jagada ka deg haddii kale waa ku dilaynaa abu hurayra intuu soo qaatay seeftiisii ayuu u yimi qof qof iyo markay u yimaadaan way sii dayn jireen dad badan bayna oggolayn laakiin qof iyo laba iyo hadday u yimaadaan u yidhaha aan u gallo way u sii dayn jireen iyagoo meesha isweerkaga hayuu u yimi oo u sii daayeen cusmaan markuu u tegay ayuu wuxuu yidhi maanta taaba darbu waxaan doonayaa inaan ku daafaco haddii lagu dilana aan kula dhinto garaac baa maanta wanaagsanaaday markaasaa cusmaan ibnu cafaan wuxuu yidhi abu hurayra ma waxaad doonaysaa inaad naftayd iyo dadko dhan ballaysa miyaad doonaysaa markaasuu maya markaasuu dadko dhan haddaana doonaya inaad layso orada iska ta waxbay daafinaya wuxuu ikhtibaasaya aayaddan fakaannamaa qatala annaasa jamiica taasuu ikhtibaasaya cusmaan ibnu cafaanna waa diiday in la daafaco markuu gartay kollayba in la dilaayo wuxuu door biday keligii in la dilo oo sababtiisa cid muslim oo kale aynay ku dhiman ta kale isaga hortii dee muslim islaaye ma jirin oo albaabkaas waa xidhnaa albaabkaas waa xidhnaa marka maadaamay saas tahay wuxuu ku camalfalaya axaadiista sheegaysaa fakun allaahi almaqtuul walaa takun cabd allaahi alqaatil addoonka ilaahay ee la dilo noqo addoonka ilaahay ee wax dilaha noqon labadii ilmo aadam kii khayrka badnaa oo kale noqo lain basadta ilaya yadaka litaqtulanii maa ana bibaasitin yadiya ilayka liaqtulak hadda maaragta kun ka khayri bnay aadama axaadiis sixaaxaasaa ku soo aroortay labada xadiis aynu sheegnay baa jiraan wakhtiga fitnada in hubka la burburiyo oo aan laga qayb qaadan fitnadii ayaa axaadiista ku soo aroortay kasiruu fiiha qisiyakum awtaarakum wadribuu suyuufakum bilxijaara yanii fitnadii in laga fogaado ayaa laynoo sheegay aayadda waxaa laga qaataa ciddii waxa weeye markaa naf dishaa oo xaqdarro ku dishaa inuu dadkoo dhan wada dilay inuu ka dhigan yahay naftaa uu dilayaa hadday xurmadeedu sii weyn tahayna waa ka sii xag jirtaa oo uu yahay imaamkii muslimiinta oo muslimiinta u talinayey cusmaan ibnu cafaan wuxuu ahaa khaliifadii muslimiinta ayuu ahaa khaliife cadli ah iyo imaam xaqa dee dilkiisu waa ka duwan yahay ruux caadiyoo la dilo hadduu yahay marka caalim oo kale uu yahayna nafcigiisu waa badan yahay ummadda ku intifaacaysa isagana waxa weeye dilkiisu waa ka wen yahay yacni qof markaa dadweynaha uun ka mida waan nafcigaasoo kale lahayn dee lama marka xurmo aha oo marka waxa lama mida lama mida aayaddu waxay kaloo sheegaysaa cidda naf noolaysaa inuu ka dhigan yahay dadkoo dhan inuu wada nooleeyey suu naf u noolaynayaa naf khatar ku jirta ayuu badbaadinayaa ya miduu dil ku mutaystay buu cafinayaa ilaahay dartii buu cafinayaa oo qisaasta uga cafinayaa mid khatar ku jira oo naftu haysa ayuu nafta ku qabanayaa bimacnaa wixii u sababaayey inuu noolaado ayuu u keenayaa biidni illah markaasuu ku noolaanaya waman axyaha fakaannama axya annaasa jamiica xadiiska laba boqol iyo sagaal iyo labaatan nusakha qaarkoodna waa laba boqol iyo toddobiyo labaataneh wa can abi muusa radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi almu'minu lilmu'mini muuminku muuminka kale wuxuu uga dhigan yahay kal bunyaani sida dhismahoo kale uga dhigan yahay yashuddu bacduhu bacdaa yashuddu bacduhu uu adkaynayo qaarkiiba bacdan barka kale adkaynaayo wa shabbaka waa isgeliyey nebigu calayhi salaatu wasalaam asaabicahu farihiisii buu isgeliyey oo faraha ayuu farba far dhaafiyey yacnii marka waxa weyaan shanta farood iyo shanta farood buu isdhaafiyey oo saa isu geliyey marka saa laysu dhaafiyo dee waxay noqonayaan marka way xoog badanaya waa adkaanayaan marka saas oo kale ayaa dhismuhu isu adkaynayaan muuminiintuna saasoo kale isu adkaynayaan isu caawinayaan muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqsan waa xadiiska laga qaadanayaa muuminiintu inay isku tiirsanaadaan inay iskaalmaystaan inay waxaweeye wixii wanaaga isku kaalmeeyaan inay istabantaabiyaan inay qaarkoodba qaarka kale caawiyaan inay iskafaalo qaataan inay waxaweye iska naxaan inay isku tiirsanaadaan say isu caawinayaan af iyo gacan mid walba waa soo gelaysa ya muumin kasta dhibaatada ku timaadda waa inaad ka xumaataa wanaagna la jeclaysataa beledada inaga fog dhibaatooyinka muslimiinta ku dhacaya waa inuu qofku ka damqadaa oo wuxuu ku caawin kara uu caawiyaa hadduu wax kale ku caawin kari waayo waa inuu u duceeyaa khayrkana la jeclaadaa una duceeyaa ducada uu ducaynaayo iyo jacaylka uu khayrka la jecel yahay waa shay markaa weyn weeye laakiin waxa weeye inuu haafil ka noqdo aanu markaa waxa weye una ducayn caawinna kana nixinna dee ma fiicna waa dacfuliimaan bay sheegaysa iimaanku inuu naaqis yaho daciif yahay muumin kasta dhibta gaadha waa inay ku dhibtaa waa inaad ka xanuunsataa cala alaqali waa inaad u ducaysaa wixii aad kale ku taageeri karto waa inaad ku taageertaa dadka dhibaataysan waa inaad caawisaa wixii aad ku dhaanto iminka reer miyiga hadda dhibaatada haysata waxaa ka mid a ah in waxaweeye biyodhaamiskii wakhtigiisa inuu ku dheeraaday yacni xoolihiina markaa waxa weeye waxa laga iibsanayaa ay iska yaraatay oo dad fara badan aynay helaynin waxay markaa laga iibsadaba marka waxa weeye in la caawiyo raashin lagu caawiya biyo lagu caawiya waa arrin marka waxa fiican waa in marka waxa badbaadada lagu dadaalo yacni jannadii meelaha marka ay ku jirtay ka mid tahay meelahay ka dhowdahay caawinta marka waxa muslimiinta la caawinaayo oo la taageerayo oo waxaweeye biyuhuna waa nafci badan yihiin biyuhu sadaqadda la bixiyo waa ugu khayr badan yihiin markii waxaweye sacd ibnu mucaad uu yidhi hooyaday nafteedii si kedisa a ah baa loo qabtay mawtuqaflaa helay hadday awoodi kari lahayd way dardaarmi lahayd haddaan wax ka sadaqadaysto ma anfacaysaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam haa maxaa ugu khayr badan buui waxaan u sadqadayso biyaa ugu khayr badan baa nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam biyaa ugu khayr badan waalidadii ha loo bixiyo qofku naftiisa ha u bixiyo yacni ta noocaasi waxa weye ajarkeed iyo nafcigeedu waa weyn yahay waa weyn yahay marka waxa weeye caawintaasi waa mid marka aad iyo aad yacni marka u fiican marka muuminiintii marka inay istaageeraan istabantaabiyaan isu gurmadaan iscaawiyaan yacni aad iyo aad bay u nafci badantah wax badan qofku hataa haddaanu awooday intuu awoodayo inuu la baxo una duceeyo waa fiican tahay waa shay fiican laakiin qofku inuu is yahaa dhibtu haddayna adiga ku haysan maxaa kaa galay taas ma aha waa naqsi iimaanka ku sugan hadday taasi dhacdo wuu inoo keeni doonaa laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih waa inuu markaa waxa uu naftiisa la jecel yahay muuminiinta kalena waa inuu jeclaadaa waa inuu ugu duceeyaa ilaahay faraj inuu u keeno weliba mu'miniinta ka maqan markuu qofku u duceeyo xadiiskii saxiixa maxaa ku soo aroortay malag baa yidhaahda aamiin ilaahay u ajiib o aqbal walaka bimilin adiguna intaa in leeg baad leedahay saas aawadeed salafkii waxay caado u lahaayeen waxa wanaagsana ay doonayaane naftooda ay la doonayaan mu'miniinta ka maqan bay ugu ducayn jireen masalan waxaad doonaysaa khaatimo wanaagsan ilaahay in camalkaa kugu khatimo waxa weeye dad badan oo markaa muslimiin oo kaa maqan baad ugu ducaynaysaa khaatimo wanaagsan ilaahay camalkooda ugu khatimo oo laa ilaaha ila allah ugu khatimo ilahu hebel yani khaatimo wanaagsan camalkiisa ugu khatim ilahu laa ilaaha ila allahu ku dil ilahu hadalka ugu dambeeya laa ilaha ila allahu ka yeel ilahu towbaddiiyo khayrka waafaji ilahu dembigooda dhaaf ya dembi dhaaf inaad ugu ducayso janno ugu ducayso naar ilaahay ka badbaadiye ugu ducayso khayrka inuu ilaahay waafajiyo ugu ducayso ya wanaagyada aad doonayso fi dunya waalaakhira inaad ugu ducayso walaalaha mu'miniinta kaa maqan waxaad markaa adiguna ku helaysaa in adigana lagu siiyo malag baa yidhahda allahuma astajib ilaahu aqbal ilaahu aqbal walaka bimilin adiguna intaa in laeg baad leedahay yaa warka uu malagu sheegayana biamri min allah buu ka odhanaya malaa'igtu waxaan loo idmin kuma hadlaan marka waa shay muxaqaqoo dhaba wey halkaa inoogu joogo wallaahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk